lagu rogaya faslun idaa kataba aljunubu qofkii janaabo qabay hadduu qoro awilmuxdiu ama kii aan weyse qabini musxafan qur-aankii hadduu qoro muxaf kitaab qur-aana uu qoro in kaana yaxmilulwaraqata aw yamasuu xaala alkitaaba markanuu qur qorayo hadduu warqadii taabanayo ama uu qaadayo fa huwa xaraamu dee waa xaaraan warqadii mar hadii qur-aankii lagu qoray musxaf bay noqonaysaa deetana markaa in markaa la qaado ma banaanaanayso wain lam yaxmilha haddii aanu qaadayn warqadii walam yamasaha aanu taabanna qalinkii oo dheer unbuu markaa sidaa ugu qorayaa kitaabkii markaa halkaa yaalla ayuunbuu sidaa ugu qorayaa ma taabanayo ففيihi ثaلaثaة أwجin culamadu way isku khilaafeen aلصaحيiحu sida saxdii waxa weeye jawaaزu inay taasi iska banaan tahayoo aan loo diidaynin والثاني تaxriim culamada qaarkood oo diiday oo xaaraan weeyaan yidhina way jiraan والثaaliثu ka saddexaad wuxuu leeyahay يجuuزu للمحdiثi kii aan weyse qabin un bay arrintaasi u bannaan tahay wayaxrumu calى الjunubi lakiin kii janaabo qabay arrintaasi uma bannaano oo de isaga hawshiisa ayaa sii adag فصل إdaa masa الmuxdiثu aw الjunubu aw الxaa'idu qofkii aan weyse qabin ama janaabo qabin ama gabadhii dhiigga lahayd hadday taabtaan aw xamala kitaaban min kutub اlfiqhi ama ay qaadaan kitaab ka mida kutubtii fiqiga aw gayrihi min alculuum ama culuumtii kale wa fiihi aayaatu min alqur'aan iyadoo aayado qur'aaniina de ay ku qoran yihiin sida tibyaankan aynu haynaba de aayada qur'aania ah ku dhex jira haddaba qofkii ma qaadi karaa iyaga aw ama qofkii qaado hawban mudarasan bilqur'aan